saxiliyo godobgodob dhashiyo qalawada guracan gacal kala lumiyo geedgeed wanaagsan saaxiibayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka xog waraysa idaacadda kulmiye ee magaalada muqdisho u doona soomaali sudanes hosbitaal daryeel daweyn iyo dhakhaatiirtii khibradda lahayd ee dibadda loo aadi jiray bartilmaameedka soomaali sudanes waa badqabka bulshadeenna mar kale habeen wanaagsan saaxiibayaal waa habeennimo axad ay sii bixayso isniin ayaa soo gelayso taariikhdu waxa ay ku beegan tahay shanta bisha saddexaad sannadda labada kun saddexiyo qodobada caawa barnaamijka xog aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey hoobiyaal lagu garaacay caawa xaafado ka mida ah magaalada muqdisho gaar ahaan qaybta waqooyi ee muqdisho ayaan idiin soo gudbi doonaa saaxiibayaal waxaa sidoo kale caawa barnaamijka ku dhegaysan doontaan faysal cali waraabe oo ah hogaamiyaha xisbiga uciid oo ka mid a ah axsaabta ka jirta somalilan ayaa ciidamadii lagu soo tababaray eliteria ku eedeeyey dagaalada ka socda laascaanood in ay qayb ka yihiin xilli sidoo kale uu tilmaamay dagaalkan mid qabiilaysan inuu yahay oo lagu soo qaaday somalilan sidoo kale waxaad ku maqli doontaan caawa barnaamijka garoonka diyaaradaha ee degmada dolow ee gobolka gedo oo muddo dhowr maalmood ah u xihan waa khilaaf xoogan oo maamulka degmada iyo sidoo kale taliyaha nabasugidda gobolka gedo ka dhex taagan kaasi oo la sheegay inuu salka ku hayo arrimo dhaqaale sidoo kale waxaad caawa barnaamijka ku maqli doontaan dowladda soomaaliya oo dadkii uu saameeyey dhulgariirkii ku dhuftay turkiga ugu deeqday lacag gaaraysa shan milyan oo dollarka mareykanka ah inay uga qayb qaadanayso qodobadaas iyo qodobadii kale ee nagu soo kordho intaan barnaamijkan aynu ku guda jirna ayaad dhegeysan doontaan saaxiibayaal xubintii maan ayaa sidoo kale qayb ka ah barnaamijka gabagabadana waxaad ku maqli doontaan soo saarista tibintu waa siciid cabdiraxmaan cali farsamadu waa cabdiraxmaan keysi waa mar kale iyo xog nabad soomaaliyay nabad cudud xoog leh iyo ciirsi dawladnimo calan la harsadiyo cadli iyo garsoor caano nabadaa leh cadow loo jabiyo meedad ciidda waran cawadaran iyo hoob cudur iyo asaay ceyr iyo agoon cuuryaan gablama ba'ay colaadaa leh caqli suuban iyo cilmi iyo aqoon caways dhallinyariyo tartan iyo ciyaar farxad iyo caruus caano nabadaa leh burbur baaba barakac kufsi iyo boob cataaw iyo darxumo ceeb iyo dagaag cagabarar iyo silac ciil colaadaa leh dugsi caafimaad iyo cashar iyo tacliin caano nabadaa leh cadaab aakhiriyo ciribxumo adduun hohay colaadaa leh ummad yahay cisi iyo sharaf caano nabadaa leh caano nabadaa leh dhalashiyo qalawada guracan gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran tegay gigya gigisbedelay garya garisirtiyey gelingelin ka daran garya garisirtiyey gelingelin ka daran gobolgobol ka go'ay golegole u duday garabgarab ka tegay geed labada dhinac qofba gees harsadaywaagaag saaxiibayaal waxaad maqlaysaan barnaamijka xog waraysa idaacadda kulmiye magaalada muqdisho waa uu kaga imaanayaa aynu ku bilowne waxaa caawa hobiyaal lagu garaacay degmada karan ee gobolka banaadir oo ay kusoo dhaceen qeybo kamid a ah hoobiyaashaasi sida la sheegay goobjoogayaal ayaa waxay noo xaqiijiyeen in hoobiyaasha aysan wax waxyeelo ah ka dhalanin sidoo kalena uu ku dhacay ama ay ku dhaceen qeybo ka mid a ah ee dugsi halkaasi ku yiilay oo degmada kaaraan gaar ahaan agaarka garoonka kubadda cagta lagu cayaaro ee qoob dooro ayaana la sheegay inay ku dhaceen wax khasaare ah kama dhalan sida la xaqiijiyey tirada ee hoobiyaasha ayaa dhowr xaba gaarayay iyadoo laga maqlay jugta dhawaqa waa hoobiyaashaasi qeyba ka mid ah xaafadaha magaalada muqdisho oo inta badan dadku ay maqleen khasaare kama dhalan ilaa iyo hadda inta la xaqiijiyey waxyaabaha ku soo na waxaad ku maqli doontaan hoobiyaashaasi caawa magaalada muqdisho ee qayba ka mid a ah xaafadaha ku yaala qeybaha waqooyi ee ku dhacay waxaad ku maqli doontaa barnaamijkeena intuu ku guda jiro ama aynu ku guda jirno markaanse faysal cali waraabe oo ah hogaamiyaha xisbiga ucid oo kamid ah xisaabta ka jirta maamulka somalilan ayaa sheegay in dagaalka laascanood ka socdo uu yahay mid qabiileysan oo ay ku soo qaadeen qabaa'il eh, diidan in ay somalilan sii jirto sida uu sheegay sidoo kale waxa uu ku eedeeyey inay qeyb ka yihiin dagaalka laascaanood waxa hurinaya ciidamadii elitria lagu soo tababaray oo uu eedaasi dusha u saaray madaxweynihii hore ee soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo waa kan faysal cali waraabe qorshahan waxa weeye qorshe somalilan la doonayo in lagaga saaro khariidada afrika iyo adduunka qorshahan waxaa ka shaqeeyey ina farmaajo shantii sano uu xamar ku amartogaabanayay qorshahan wuxuu leeyahay guddi sare oo isir ku samaysan oo koob iyo labaatan g tntn la ydhaha guddidaas oo rag badan oo siyaasiini eh oo israan ka soo jeeda beeshaas ay ka mid yihiin sida cumar ra-iisal wasaarayaashii hore ee cumar cabdirashiid ka mid yahay cabdiwahaab cabdiweliga magaala saaya waxaan jiray ra-iisal wasaare farmaajo faxare macalin oo kenya ka soo jeeda siyaasiin kala wasiir ahaan jiray ina jangeli ayaa weye qorshahan wuxuu ahaa qorshe uu ina farmaajo sameeyey oo ku xidhiira xitaa ciidanka eriteria loo diray wuxuu ahaa ciidan loo soo tababarayo somaliya lagu baabiyo horta somalilan waa dalalkii africa ee xornimada helay lixdankii taa kenyana mid tahay tanzaniyana mid tahay nigeriana maan wada qaadano saddexda dalee soomaalida ee ah jabuuti iyo somalilan iyo soomaaliya waa saddex wadan oo afrikaan ah oo adduunka yaqaano xuduuda international cid ka saari kartaana ma jirto annagaa qaadnay awooyaasha iyo qaaday mar oo somalilan iyo soomaaliya yuun ku sameynay yuunkaasi maxiisu ahaa in shan soomaali laisku keeno koob iyo sideenkii maxamed siyaad dabale ayaa ka tanaasulay wadanka n f d la dhahdo ee soomaaliya dhegto toddobiyo toddobaadkina wuxuu ka tanaasulay jabuuti sideed iyo sideetanki wuxuu ka tanaasulay ogaadeen halkaas horta shantii himiladii soomaaliya somalia iskuda ku baaba wax maanta somaliland la yidhaaho ma jiri kartana wax caqligala maaha maxamed siyaad barre isku dayay inay himiladii s n m inay dalka soo celiso shacbiga reer somaaliya ee xasuuqay uu ku feergaroobay maantana g towan towan ku guulaysan mayso xaaraan bay ka tahay waxaad socotaa durbaan qabiil oo isira oo meel kasta la ysaga yimi oo laascaanood la doonayo inay noqoto stagekii somalilan lagu burburinayo waxaan leenahay ragga durbaanka garaacayo isirka ah ee ku samaysan tacasub qabiil arrintu laascaanood ku eekaan maysee geeska intaas afrin soomaaliya degtoo dhan way gaaraysaa muqdisho ay ka soo hanjabisaan ee eh, ka soo qaadanaysaan nabad ku joogi maysaa hadday bahasha noqoto isir loo dagaalamo qowmiyadda soomaalidu hadday meeshii wada degtaba ku dagaalamta wadan wacankaasi laascaanood ku eekaani maayo meelaha ima ka soo gurmateen ayay ka qarxi doontaa gudihiina waxaan leeyahay dadka reer somalilan maanta halka la marayo iyo halka ay layna marinayo iyo seenu nahay isma qabtaan waxaan leeyahay waa inaynu galaa national mobilization waa inaynu gamcaa isqabsanaa ciidamadiina loo gurmadaa geesiyada aan weligood taariikh waxaan u sheeginaa ragga ka soo ordiya boosaaase iyo hilalka shinaad iyo kismaayo iyo ee reerreerka isku qaybiyey taariikhda meel lanagaga adkaaday taariikhda heli helimaysa lann anagu dadka ma doonano dulmi ma samayno waa lana dulmiyaa ilahayna wuu noo hiiliya ammaanta ilahay baa noo hiiliya subxaana watacaala xumaan idima qabno soomaali uma qabno waxaanu ka ammaan la-aan ku ammaan weynay calankii aanu geynay lixdankii waanu soo ceshano annagaa dalkia hagaajisanayna oo idin saamaxnay xasuuqi nagu samaysan ayaan maanta ammaan ku lehnay dembiga laynoo haystaa waxa weeye maxaa si aad bare loo riday dembi kaloo laynoo haystaa waxa weeye waa maxamed sibaadkii dagaalyadaamada south africada inagu garaacay isku ka xidxidhay xabaalahina meel kasa daasan in la ceergaabo ay sool iyo cayn iyo saan wax la yidhaha ma jirto waxaan ku tusbaxaysan saan leeyahay cayn sool iyo sanaag adeer dalka waa la wada leeyahay lixdankii waxay lix degmo iyo laba sub station sub sayra sub boorame district hargeysa district berbera district burca district laascanada district ceerigaaba district sab district laas qoray si loo kala deganaana waa la yaqaana si loo kala yaqaana waa la yaqaana caruurta iyo maatida ay ka dhargiseen sood iyo sanaagii cayn waxaa leeya ka noqo wax caqliga gala maaha wax suurtageliyana maaha buuhooda laba waxaa ka soo bixi jiray laba laba xildhibaan ayaa ka soo bixi jiray oo dadka wadadega ah xadkay ku taalla bala wada leeyahay distrigaas markaa sheekada iska dhaafo waxaan ku talinna reer somaliland maanta muuse waxaanu taaganahay dalka caqligiisa ku daafici caqligii somaliland halkii maalintii suldaan u ka hadlay maxamed xirse qani ayaan maantana taaganahay kaasi wuxuu ahaa faysal cali waraabe oo ah hogaamiyaha xisbiga ucud oo ka jira maamulka somalilan oo sida aad maqlayseenba eedeymo usoo jeediyey qaar ka mid ah dadka dega gobollada sool iyo sidoo kale deegaanada puntland geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran geelgeel la jira guux guux u baxay gulufguluf ku tegay gigya gigisbedelay garya garisirday gelingelin ka dar

ka go'ay golegole u duday garabgarab ka tegay waa hagaag saaxiibayaal xog ayaad maqlaysaan idaacadda kulmiye ee magaalada muqdishona waa idinkaga imaanayaa markana haddii aynu yaro jaleecno dhanka iyo hoobiyaashii caawa khasaaraha ka dhashay waxaa la sheegay in laba hoobiye ay ku dhaceen degmada karaan gaar ahaan xaafadda jabuuti uu ku dhacay hoobyaha dugsiga iyo guriga eh, oo isku dheganaa ayaana uu hoobyahan ku dhacay sidoo kale waxaa la sheegay in hal qof oo haweeney ah ay ku dhaawacantay hoobyahaas habowga ahaa ee ku dhacay xaafadda jabuuti ee degmada kaaran sidoo kale midka kale ayaa ku dhacay xaafada guday wax khasaare ah lagama soo sheeginkaasi oo ilaa iyo hadda ee eh, khasaare ka dhashay lama warin markanse haddii aynu eegno dowladda soomaaliya ayaa waxa ay dadkii uu markaa waxyeeladu kasoo gaartay dhulgariirkii ku dhuftay dalka turkiga oo ku dhowaad amaba in ka badan afartan kun oo qof ay ku dhinteen waxay ugu deeqday in ay uga qeyb qaadato si dhibaatooyinkii iyo guri hoyla-aantii kasoo gaartay dadkaasi wax loogu qabto shan milyan oo dolar waxaana lacagtan laga soo aruuriyey amaba iska soo aruuriyey ganacsatada soomaaliyeed iyo hay-adaha dowladda oo iska kaashaday waxaa la gaarsiiyey ilaa iyo shan milyan wasiirka arrimaha gudaha ee dowladda federaalk ee soomaaliya axmed macalin fiqi oo kamid ahaa guddigii loo xilsaaray inay soo aruuriyaan lacagahan ayaa ka warbixiyey isagoo aad u ammaanay gobolka banaadir oo qeyb weyn ka qaatay iyo sidoo kale dadkii ka mid ahaa guddiga oo u istaagay arrinka ganacsatada iyo sidoo kale ammaanay waxaan rabnaa dowladda soomaaliya ummadda soomaaliyeed oo dhan inay u hayso ganacsatadeenna inay magacii soomaaliya meel fiican ay geeyeen way ku mahadsan yihiin waxaan rabaa inaan u mahad celiyo gobolka banaadir gobolka banaadir ka hor xukuumadda federaalka ayaa iyaduna iyadoo ogtihiin dagaalada furan iyo waxa ku furan dalka hal milyan oo lacaga ku dartay sanduuqan maantay halkan aan wareejinayno way ku mahadsan yihiin ra-iisul wasaaraha iyo geesinimaday qaateen waxaa ku xigoon u mahad celinayaa gobolka banaadir oo guddoomiyaha madaale oo safar ku maqan dibadda ah inuu halkaas ka soo hadlay oo isaguna uu yidhi gobolka banaadir oo ah gobol abaal badan loo galay kama aamusi karo iyaguna waxay ku tabaruceen lacag laba boqol iyo kun ah aad iyo aad bay u mahadsan yihiin guddoomiyaha gobolka banaadirka waxaa calankii iyo koobkii dowlad goboleedyada iyadana qaaday oan siinaynaa halkan dowlad goboleedka oo madaxweynaha cabdicasiis laftagaren uu hogaamiyo koonfur galbeed oo iyaguna hal boqol kun oo lacaga ku tabarucay koobkiibu sida calankiibu sida bahda waxbarashada oo rofesor mahadalla iyo wasiir faarax cabdulqaadir iyaguna qayb bay ka geysteen tabarucaadkan haweenka hormuudka haweenka soomaaliyeed ayaguna qayb bay ka geysteen ugu dambeynna shacabka soomaaliyeed baa e v c balaaska wuxuu ku ridi karay isaguna ku riday dhammaan intaasoo dhammi waxay ku soo aruurtay lacag gaaraysa afar milyan siddeed boqol toban iyo siddeed kun afar boqol toddobaatan iyo toddobo oo marka lacagta turkiga loo bedelo sagaashan milyan toddoba boqol toban iyo afar boqol labaatan iyo toddobo dhibic sagaashan iyo shan teele noqonaysa oo halkan lagu wareejin doono juhdigaas iyo dadaalkaas labaatanka beri lagu sameeyey ma ahan lacagtan dhammaanteed in maaragtay meel laga soo wada qaaday oo la aruuriyey qayb ka mid ah waa la sii hormariyey waa inaan sheegnaa ammaanayna nugu tah waxaan rabnaa ma dhammaan marka qaaraankii wuu soconayaa waxaana rabnaa in lagu sii daro taargetkeennu wuxuu ahaa inaan shan milyan gaarno laakiin meel u dhow wakhtigaan ugu yaraaday haddaan waa sii buuxin karnay oo dadka keenay afar milyan iyo siddeed boqol labada boqol oo dhiman ma keeni waayin laakiin waxaan idhi war dalkii shaqadiisiiba ay dhammaataay oo gurmadkiiba laga baxaa annagoo wax aruurinayna marka waxay noqotay inaan ka dabageyno wixii aan hadda hayno laakiin weli hawshu ma dhammaane way socotaa tabarcaadkuna way furan yihiin waxaan rabaa inaan ku soo gunaanado inaan halkan uga mahadceliyo hotel jaziira oo runtii saldhig u ahaa guddigan iyo telefishinka qaranka iyo telefishinada lifeka brivatka loo leeyahay gaarka loo leeyahay oo iyaguna qayb ka ah hawshaan waxaana ilaawi karin in markii dambe xarunteennu ay ahayd hay-adda sonma hay-adda maaraynta musiibooyinka oo guddoomiyaedii halkan joogo inay xarunta aan ku shaqaynayno la rabo hadda kadibna shaqooyinka noocaasoo kale ah inay hurmuud u noqdaan iyagana ilaawimeenna waa mahadsantiin waxaan laawi karin dhallinyaradii madaalayaasha ahaa ee turki ka soo qalin jebisay wax ku soo bartay iyo dhallinyarada kale oo iyaguna qayb ka ahaa arrintan isku soo duub ma bixin karno ma awoodi karno inaan bixinno inaan gudno wax u dhigmana keenno wixiina loo turki ay noo sameeyeen walaalaheen laakiin waxaan rabnaa shantan milyan lacagta ku dhow oo qalbiga dadka soomaaliyeed ka soo gooday waxaan rajaynaynaa boqol milyan inay ka fiicnaato shacabka soomaaliyeedna shacba abaal celinayo inuu noqdo in sidaas la ogaado ra-iisul wasaaraha iyo kusimaha madaxweynaha ayaa noo hadhowto noo wareejin doona kelimaadkoo kooban oo guddigii xubnihiisii qaybo ka mida ah iyo bulshaha qaybaheeda ayaan rabaa inaan halkan ku soo gunaanado aad iyo aad baan intii aan soo wada shaqaynaynay guddigana oo guddoomiya aanu ahaana runtii waa ka mahad celinayaa dad mas-uuliyad weyn isi saaray culays badanna hadda dushooda uu saaran yahay weeye sheekh bashiir iyo suldaan qorane iyo runtii waa ku mahadsantihiin sheekh soomow iyo dhammaan brofesor iimaan iyo duniye iyo dhammaantiin waa mahadsantihiin meeshaan oo kale ahayd meeshaan idinla raasanayay inaan magacyadiinna ka sheego waa ku mahadsantihiin waxaana shaqooyinkuna ma dhammaanayaan kollay dowladdu shaqo kale idiin dirsan doontaa tanna waa sii dhammaystiri doontaan axmed macali fiqi wasiirka arrimaha gudaha xukuumadda soomaaliya oo ahaa uu ahaa midkaasi oo ka warbixinayay lacagihii ay soo aruurisay dowladda soomaaliya ugu talagashay inay uga qeyb qaadato dhulgariirka ka dhaca dalka turkiga ra-iisul wasaaraha ayaa sidoo kale ka hadlay oo isaguna sheegay in dadka soomaaliyeed haddii ay u midoobaan wax kasta ay ka guulgaari karaan walaalaha turkiga oo uu guddoomiyaha u yahay wasiirka arrimaha gudaha federaalka iyo dib u axmed macalin fiqi iyo dhammaan xubnaha kale oo dadaal aan caadi ahayn muujiyey na tusay maalintii la magacaabay isla habeenkiiba inay isu keeneen dadkii soomaaliyeed xaflad aada u weyn iyo isu imaatin dhigay halkaasna ay ka soo baxday kartida ay u leeyihiin inay hawshan gudan karaan aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa celinayaa mid mid waanan u ducaynaynaa intaas kadib waxaan rabaa inaan u mahad celiyo dadka soomaaliyeed ee sharafta lahaa ee bixiyey kaalmadaas oo ganacsatadu kow ka yihiin iyo shacabka soomaaliyeed ee ayaguna ku daray haba yaraatee wixii ay heli kareen aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa waxaan u mahad celinayaa cid alla ciddii qayb ka qaadatay sida hoteelkii la sheegay ee aljaziira ay ku shaqaynayeen sida hay-adda maaraynta musiibooyinka oo runtii noqotay hay-ad loo baxsaday laga soo bilaabo markii la aasaasay waaga dhowey dib aan u aasaasnay ee dalkeennu uu galayay arrinta faaminka iyo macluusha aan kaga badbaadnay ay kow ahayd hay-addaas oo aan si gaara ah u ammaanayo guddoomiyaheeda maxamuud macalin aad iyo aad bay iyaguna u mahadsan yihiin waxaan runtii si gaar ah u ammaanayaa guddoomiyaha gobolka banaadir duqa magaalada muqdisho oo si gobonnimo leh goor dhoweyd markaan kaftanay oon ku yidhi war waxbaa inaga dhiman tira nin weyn baan qarka u saarannahay shan milyan baan sheegnay wax ka hooseeya oo jajab ahay inuu meesha ku jiro nama anfacayso maxaa tala ah isla markiiba waa horuu iska xilqaamo wuxuu yidhi tan tan aniga anaa laygu faataxaynaya guddoomiye waa maadsan tahay gobolka banaadir waa u ducaynaynaa runtii markii saaxiibadayda n c c da aan sugu nimaadno gobolka banaadir waxay dhahaan gobolkii banaadir laakiin markii ay timaaddo waxqabadka iyo in magac soomaaliyeed iyo sharaf soomaaliyeed iyo karaamo soomaaliyeed laga hadlaayo gobol ma noqdee toban dowlad goboleedoo laysku daray buu noqdaa marka aad iyo aad bay u mahadsan yihiin guddoomiyaha iyo tiimkiisuna aad bay u mahadsan yihiin waxaan u ducaynaynaa walaalaheen reer turki shacabka turkiga waxaan u ducaynaynaa madaxweynahooda madaxweyne eh, rajab tayib ordogan oo runtii eh, imtixaan adag ku jira si geesinimana maaldhoweyd u sheegay in dhammaan burburkii ka dhacay oo xadka dhaafay intaada weyd la ekaayeen inuu sheegay muddo sanad ah uu wax walba sidiisii ku soo celinayo waa hawl aada u culus laakiin waxaan naqaanaa waa geesi geesina ilaahay ma xilo oo ilaahay wuu gargaarayaa waxaan rajaynayaa halkaasna inuu ku guulaysto in uu wax kasta dib ugu soo celiyo oo dadkii walaalaha ahay reer turkii burburkii gaadhay ay dib uga soo kaban doonaan tani ma aha sida la sheegay ruba dirham sabaqa miati dinaar yacni kani waa iska waxoogaa yar weeye laakiin waxayna tusinaysaa haddii shacabka soomaaliyeed oo god dheer ka soo baxaya uu bannaanka soo istaagana waxaad yeelateen oon idinku hambalyaynayaa haddaad tihiin turki walaal geeska afrika deggan oo muslimiin ah oo idin jecel oo kayd idiin ah oo markaad u baahataan idin garab istaagi doonaad abuurateen marka fursad bay idin tahay idinka laftiinna dawladuhu waxay bilyan isku bixiyaan ciidamo u diraan adduun u gubaan inay samaysaan saaxiib istaraatiijig ah oo markii ay u baahdaan ay u baxsadaan idinku si fudud oo sahlan oo ah inaad margees arrintan arrinta turki ka dhacday maxaan ka barannay waxaan ka barannay dhowr shay waxaan ka barannay dadkan soomaaliyeed hadday wax u midoobaan labaatan maalmood haddaan shan milyan ku keennay maxaad u malaynaysaan saddex bilood laba bilood afar bilood haddaan labaatankii maalmoodba shan milyan keeni karno dee waxaynu qabanaynaa wixii loo baahnaa wax ka sii badan sidaa darteed dadkan soomaaliyeed hadday mar wax u midoobaan waxaas wuu fulaaya ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya ayuu ahaa oo maanta ka hadlayay kulankii lagu wareejinayay lacagta oo ay ku wareejinayeen guddigii loo xilsaaray in ay aruuriyaan lacagaha loogu talagalay in looga qeyb qaato gurmadka dalka turkiga dadka ku waxyeeloobay dhulgariiradii ka dhacay markana isticmaalka dawooyinka lagu bedelo midabka jirka ayaa kusii kordhaya muqdisho iyadoo dhakhaatiirta caafimaadka ay ka digayaan waxyeelada ka dhalan karta deeqa maxamuud maxamed ayaa warbixinta nooga diyaarisay ka ganacsiga daawooyinka lagu bedelo midabka dumarka ayaa sanadba sanadka ka dambeeya sii kordhaya isticmaalka daawooyinkan maqaarka iftiimiya waxaa ku jiro waxyaabo waxyeelo u geysan kara jirka biniaadamka badeecadahan waxaa inta badan lagu xayeysiiyaa baraha bulshada waxaana la adeegsadaa iyada oo aan wax howlwadeenno caafimaad ah lala tashan mar waa dhaqaalo burbur mar kalena waa mushkilad caafimaad oo saameyn ku leh nolosha qofka iyo mustaqbalkiisaba marka aad eegto bulshooyinka dunida waxa ay xoogga saaraan muuqaalka jirka iyo bilicdiisa balse dhinaca kale waxaa dunida saddexaad gaar ahaan soomaaliya kusoo badanaya caadada marsna anag kasta wijeiskananaashoona anag isdhaafa nimankayba marsooyin anag laakiin anaga caadada marsna anag dumarka nimanka isku qurxiyoy maa way fiicantaa intaa isku qurxiy walaa daawa waji mas waji kale wala halaabay hadaawas la barta wajina waa fiiqmay gaduuda isku bedelay nabaro adduunyo wajina waa si halaabay waagi hore maxaa marsa waxa hurudka qusa marsdin qusa iyo waxa marsdin hurud bas ilaweenta hadda waxa alkeen wax waji fiiqaayo wajina waa halaabay waa gubtay adeegsiga daawooyinka midabka bedela qaar ka mid ah haweenka soomaaliyeed ayaa midabkooda ku bedelay waxyaabo la isku qurxiyo kuwooda ugu halista badan iyagoo aan wax fikrad ah ka haysan dhibaatooyinka ay kala kulmi karaan keliya ay u muuqato waxa ay ka heli karaan qurux iyo dhaldhalaal waxa ayna marsadaan agab maqaarka la mariyo si ay u helaan quruxda ay ku taamayaan iyo mid kiimika ah oo ayadana hore uu ka caddaanayo saddex maalmood laba maalmood uu ku dareemayo waxaanu ugu weyn waa labo budadii biyaha kalarkaoo kaleeta waa wax yani dhaqso wax ku sameeya jinji kalarka iga dabageedoo kaleeta waa kuwa kaleeta kuwa kotograamka oo kaleeta sanshualka elnetka newligtka raqayga kuwaas waa kotogram waay baykaroodka bayskinka boobowga brintiga elnetka sanshualka kareemada ah kulligood waa lasku qasaan waxay sameynayaan marka laba waaye midna waxaa waaye kuwaasoo kaleeta qof isbisha loo sameeya Ah. dhaktarka waxaa arkaya dhakhtarka hadduu isbitaalka isbitaal fiican u yahay dhakhtarkuu fiican yahay ma daawooyinkiis waxdadaanayaan waxaa waa kuwa yani daawooyinka dhacay waxaa arkayay qofkiioo dadaa ah waxay ku daraan jilcisadaa lagu daraan dhaylamay dhahan laba dara mid doora wixii kuu soo baxaa waa markaas waaba la xirxiraa waa la xirxiraa waa laba maalin markay joogto way caddahay saddex maalin markay joogto waa madoobaanay waxaa arkay kuwa qaar guriga markay galaan wejigooda cad wuxuu kaloriin hadday taawato farrihi madowgooda laba jibaar u koraan waxaa keenaa kiimikada yani boobsiiska lagu lagu keeno kaleeta a keenayso way jiraan boomaatooyin la marsan kara way jiraan dona whiteoo kaleeta fiiska ah muraad face eh, crem kuwa la dhahaa jiro deyrmagalo kareemada jirkaa jiro oo aan lagu darayn wax fiiqitaan iyo wax aan lagu daraynin kareemo fitamiin jiro saasoo kaleet kuwaasoo kaleeta caadiya noqoneen turkigaoo kaleeta yani qofka inuu qaso oo kaleeta ku keeneen marka hadduu qofka sameeyo heerbalkan shafaanida subarwideka taryaagtoo kaleet inuu qaado uu gacanta kula darsado uusa qasin markuu uu marsanayana gacmihiisa inuusa jeermiska soo haddana naagii baaba laga soo tagay hadda raggiyaa marsanooyaan caadiya loogu gadaa naagaa jira xataa uusoo doonee rag fanaaniina ku jiraan kuwa baalkii oo hadda soo baxaya ku jiraan isfahana ka ku soo waca hebelow intaas intaas araba namaaantikooda ku imaanaa wuu ku sheega ayagoo kusoo waca hebel hebel hebel intaasaa telefoonku diyaarsanaa mise xilli adiga ilaa afarta saac shanta saac ku imaana xilli jawi degan dadka markaa u dhammaysu ku imaanaa waa u shaqaynaa marka kuwana waxaa jiraanba naagahooda buqaadaama naago iyo niman isqabaan wax arkay caadi u isticmaalaan waa loo soo gadaa xaajiga saasaas wejiika leeyaafinaa ku yaala saana ku yaal ayadaa kuu sharaxayso marka hore uu qofku isticmaalaya daawooyinkan waxaa suurtagal ah in uusan qofka isku arkin wax calaamado ah balse ay soo wajahdo caafimaad darro marka uu adeegsado muddo kooban Eh, bismillah raxiim eh, magacii waa doctor ibraahim axmed xuseen horto daawooyinkan dhibaatada ay leeyihiin waxaa ka mid a ah qofka inuu loo immunity oo noqdo immunitigiisi oo difaacii jirka dhambaayo meeshuu ka baaba loogageli lahaan difaac ayaa ka dhumaayo waxaabaa dhibaato badan ay ku sugan yihiin qofka oo iscadeeya maadaama jirkiisa oosan difaac lahayn wax walba oo jirkaas soo weerarana waxawaaye wax ka difaac oosan lahayn saa darteed marka daawooyinka oo kiimikalka isticmaalaya daawooyin waxaa jira oo qasqas layihahdo micnaha daawooyinka qasqaska lagu sheegayana waa kiimikaal badan oo lays isku soo diray dhibaatada ugu weyn ay qabaan waxay tahay uma adkaysan karaan waxyaabaha qoraxda oo kale waxyaabaha jilcaan oo kale masa sakiin hadeeqashoo kale qofkaas dhaawaciisa la daaweeyo kale saddex maqaaraa jirka ku jirto maqaarka koowaad adoo dhaqmo maqaarka kalena waxma ka difaaci karaan efectiga saameynta horta ay ku leedaha daawooyinka qofkan jirka u marsanayo waxaa kamid ah kow waxaa ah horta in eh, doornafiidka isticmaalaan oo kale doornafiidkana kiimikooyina ku jira kiimikooyinka ku jirana waxaa sida meerkuriga kiimikada la yirahdo soo markaa diyaanadoo kale ayadana waxawaay dadka badan way isticmaalaan waxawaay efektigooda aad u saameena qofka jirkiisa daawada la yidhahdo beednada beednafida beednafida waxawaay waa in qofka bakteriyada jirka iyo maxaa lahaa eh, fungal infectionka ah, marka inay daaweyso marka soo darteed marka dadka badanaa waxay u isticmaalaan beednafid maadaama dhibacley dadka u yaqaanaan eh, dumarku intuu badan ay u yaqaanaan eh, daawooyinkiis marsada daawadaas daawo waxawaay bakteriyada la dagaasha qofkan inuu jeexjeexmo kale Eh, hadii u dhaawac gaara xataa qofkaas markaas daawooyinkaas toliinka hadii lagu oo kale ina meesha markii la tolodana soo fuqdo waxyaabaha la isku daro waa badeecooyinka ay ka mid yihiin diyaanada doornada kuwaas oo qaarkood ay leeyihiin meerkori sun ah oo dhaawici karta caafimaadka qofka maadaama ay awood u leeyihiin in ay waxyeelo u geystaan maqaarka guud ahaan isqurxinta waa qayb ka mid ah nolosha qofka balse qof walba waa in uu ilaaliyaa caafimaadka maqaarkiisa si uusan ugu nuglaan cudurada ku dhici kara aaday u mahadsan tahay deeqa maxamuud maxamed ayay ahayd saaxiibayaal oo warbixintaasi inooga diyaarisay guriguri ku duway gacangacan sugtiyo gafgaf lagu sixiyo godob godob dhashiyo talawaada guracan geed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal waagaag saaxiibayaal barnaamijka xog waraysi idaacadda kulmiye ayaad dhegaysanaysaan qaybihii ugu dambeeyay ayaa isla sii gaaraynaa markaasa dowladda aan garoonka diyaaradaha ee degmada dolow ee gobolka gedo ayaa muddo dhowr maalin ah waxa uu u xiraa khilaaf ka dhex taagan guddoomiyaha degmada dolow iyo sidoo kale taliyaha nabadsugidda ee gobolka gedo waxaana khilaafkan oo soo jiitamayay uu salka ku hayaa arrimaha dhaqaalaha kasoo xarooda garoonka diyaaradaha degmada dolow maxamed xuseen cabdi lafey oo ah gudoomiyaha degmada dolow ee gobolka gedo iyo khilaafkan waxa uu soo kala dhex galay taliyaha nabasugidda ee gobolka gedo jamaal maxamed isagoo sidoo kale khilaafkan uu cirka isku sii shareeray taasi oo sababtay in ay shaqay waayaan dhammaan waxyaabaha garoonka diyaaradaha ee degmada doolow ee ka shaqaynayay iyo adeegyadii socdaaladii ee kala gedisnaa oo garoonka looga dhoofi jiray amaba laisaga kala gooshi jiray gobolada dalka khilaafkan ayaa cirka isku sii shareeray muddooyinkii dambe waxaana uu gaaray heer muddo dhowr maalin ah uu xiraaday garoonka diyaaradaha khilaafkan soo kala dhex galay labada mas-uul markan waxaad kusoo dhawaataan saaxiibayaal xubintii kalamaan waddani maxay kula tahay xalka soomaaliya afari nusafadaan war adna midnimada soomaaliya waa muqadas adna maxay kula tahay now war anagu horanu goonee aqoonsi baan doonaynaa adna habartayni ninkii arooso adeerkayna leewaaye war adna maxay kula tahay dowlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe aa federaal inaa adeeray adigana qoondada dumarku waa geedka go'an war bal dadkan eega oo xaggeen loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane ow duceeyiya allay leedahay kalamaanay xoga laysu tabin baan maqliya war iyo xuuraan xubno cadow la xulufaa dadkana xaasidaa jira bulshadoo xaqiran bay rabeen inay xagmaalaan qayaanada harkay waa go'een loo xidhiidhsaday beentiiyo xaluullaysigina weysi soo xihay warlankihooga koodhow hunsulkale kudhowa dheegne xooga dis waxtarilay maalin caddeeya maroodi xamar imaalahay nin xisaabtamaayaan oon xumaha moogey war waxaa hore loo yidhi hal xaaraana nirigtay dhashaa la xukun weeyaane labaduba xalaal kuma noqdaan xire ay joogaan war waxaa kaloo layidhi kii abuuray xaqa uu ku leeyahay ruuxii xafidaba ummadana xariisho xuquuqdooda dhowree xarigaaaba kii jaray xaq ilaalin mahayee rabbigiinka xishooda war waxaa kaloo la yidhi xuja ma falantee xaajaa falanta war waxaa kaloo la yidhi nin xilqaaday eed qaadiyey hoyhoy waxaa kaloo la yidhi waa xaq in lala xisaabtamo waa xaq war cabdullahna waxaan kaloon maqli jiray xaq miya xeedh miya ma xishood la'am dhamba ma islaamka xoog xoogba aanan xiisa ku qabin igu xidhatay faraqe horaa waxaa loo yidhi nin xog leh xaje u dhammaata war waxaa kaloo la yidhi dhowr iyo toban xagaayood hurdo kuma xasilinoo xajiin baan dul jiifoo xinjirteenna qubataa jirku ila xanuune xamdi eebbe weeyaan xilsideennadeenniyo culummada xadiiskiyo xaqa noo caddaysoo ku xukumay khawaariij inaan xididda siibna war waxaad ka tagtay duul aan xishood iyo lahayn xeersan iyo caado yidhaahdo xaq ilaahay weeyaan inaan xididda siibnaa war cabdikuusow wax dhan baad loo sheekaynaya tii waa idiin gabyayaa ee dhegayste maantaan kaa hayna war kalemaanay war ma haysaane haddaad maqli jirteen soomaaliya lacag loogu deeqay maanta iyadaa dal yurub ku yaala lacag ugu deeqday ciidamadii darab maayukriin laga dejiyeysay ee u difaacaan war ma shidaalkiyaa noo baqay war kalemaanay deeqahaa ilaahay sida loogu diirsado lafta ku dareenti ilaahowna daraajeey laga waalinine maanta xaflad lagu qabtay tiyaatarka oo ra'yisul wasaaraha iyo guddoomiyaha golaha shacabku ka qayb galeen waxaa dowladda turkiga lagu guddoonsiiyey lacag shan milyan oo dollar gaadhaysa marka liirada turkiga lagu sarrifana waxay noqonaysaa baa layidhi boqol milyan oo liiro oo turkiga dollar looma gey kara miya waar waa loo sarrifay baanu ku nidhi horta waxaan idiin weydiiyey bangiga lacagtaas la marsiinayo markii kii qadar ee kii u m b amase waa kii dubay war waad meeshii la doono la marinayaa safiirka dawladda turkiga ayaa guddoomay deeqda wuxuuna yidhi dee kastoo adduunka nala siiyo mid dambaa noogu wanaagsan sababtoo ah waxay ka soo gooday qalbiyada dadka walaalaheen ah ee soomaaliyeed sababtoo ah waxaannu ognahay duruuftooda iyo jeebkooda inay intaas ka soo jareenna waxay muujinaysaa jacaylkay noo qabaan horaa waxaa loo yidhi garab walaal isku guur yaa gaari karaa garab walaal waar waxaan maqli jiray ruuxa gaala abaal mar baa loo gudaa warwalinkaa leenay ninkii galaaba in loo gudaa garweeye war waxaa kaloo la yidhi adoo dhihi oo mandegay haddii awrtu kaa dhuntee dhanqalan reerkaagu yahay ninkii kuu dhaamiyay ratiga dhinac kaaga rara markii dhool kuu da'aa dheehadad geela ugu jecleed guddoon dhaqsan lagu yidhaa abaal ruuxii dhigtana dhabtii ma qasaarayee mar bau helayaa dhitada war abwaanguuraba wuxuu yidhi goortaad u baahnayd gacal kuu asxaamiyo abaal ruuxii kuu gala haddii aadan gudi karin wax u soo gargaariyo gurmad maalintuu rabo afku gacan ma dhaammee waa lala gubtaayo waa loo garaabaa guud ahaan dadkeennuna awooddaa ku gaabane turki kama galeen hagar agaa abbawtan oo kale wergooyin turkigu wax wanasiin jiray mana sheegsheegi jirine idinku doqon markii u horraysay wax dhibtay miyaad noqoteen war maadaan maqli jirin gacalo waa gacmo isdhaafay war horaa loo yidhi mardhoof iyo marduul lalama sheekaysto marka soomaalida soddon sano ay burbursanayd in wax la taarto mooyaane waa markii horraysay iyadu wax bixiso inay sheegsheegtana taasaa sababtay war hayn layskuma nace hagartaa daran baa layidhi warankoolgelin mogna hadda kahor wuxuu yidhi qadar iyo sacuudiga mid tuur amase qaybtaaba tabantaabadeennu luntiya waa turkibaseeg aryaadhaha samigay cabdullana waxa uu yidhi how rajaa u taagan ruuxii nool runtaanse laga raysahayn rajaa u taagan ruuxii nool runtaanse laga raysahayn war horta turkiga dhibaato culusaa ka dhacday waana qadar rabbiya allah gargaaro gargaarka soomaalidu dhibtayna wax weyn ka tari maayo laakiin waxay muujinaysaa hadday heli karaan ka badan inay dhiibi lahaayeen war turkiga laftiisa waxay ula weyn tahay in soomaaliyada asagu uu deeqda siin jiray maanta asaga deeq siinayso war walaalka hoobadabkarafadaw deebtalankarafadee waa leeri war nabadii nolol hadday joogi lahayd waa markii u horraysayba baraha bulshada qabsan lahayd geegaamal abdikuusin shalka hafadiimiya horta madeeyow dadka guryahoora adiga xaa kaa galay war kalemaanay war ma haysiine horaa loo yidhi meeshii wax ka baxaana wax soo galaane midowda yurub lacag boqol milyan ka badan oo soomaaliya ugu deeqaan la yidhi war somalilan ma ku jirtaa war boqolka milyan ee shilin soomaaliga kun doollar xataa ma dhammo war raiisul wasaaruhu maanta wuxuu shirgudoomiyaa la yidhi kulan looga hadlayay sidii loo soo daabici lahaa shilinkii soomaaliga kunkuwa bestis maxaadaalay bulshadaa ku shamuuntay kabacdina buufisaa ku dhacay kow madayow intaan garanayo way dhaaftay war hanugu buuqna orod reerihiinnii qabo hayaay waar ma isku raacsantihiin aryaa waaqlow saleebaan maxamuud aadan ah, laga xafido warkan warwar ma haysiine amiirada soomaaliya iyo qatar dooxay ku kulmeen yaahu hadda iyo amiira war madaxweynaha soomaaliya amiirka qatar la kulmay maa tiraadid war idinkaa warka la waalateene sheekh xasan binu maxamuud iyo sheekh tamiim binu xamed ayaa kulmaan idin eri tamiin kale mau soo naqa rabaa war cabdikuus markuu amiirada sheegay aniga cabsi buu geliyey walaageed hadlaydee ogdo qarash lagama maarme waxaan aadayaa qadar warwar kama sugtiine madaxweynaha soomaaliya qadar wuxuu u joogaa ka qaybgalka madasha qaramada midoobey ee dalalka soo koraya waxaana labada amir ay isla garteen in la derdergeliyo mashaariicda horumarineed ee ka socda soomaaliya ku lixdan iyo saddex sanaan qaran ahayne kuwa hadda soo korayana shaqadeenna maahane madaxweynuhu lacag ma ka doono meesha war haddaad caddaysa inaan soo korayno marba haddaad lacag raadinayso war idinkoon isdaalin xigmad baa waxay leedahay ubadka koraya waxaa lagu gartaa nacnac bay raadiyaan dowladaha soo koraya raadinayna waxaa lagu gartaa lacag bay raadiyaan war kalemaanay war ma haysiine ama kii oo dhan waxay kusooyomayni maxay ahaayeen war maa saliid naqa ama lamarsaha war warka ha naga waalinine muqdisho weli dilaalkii waa ka dhacayaan waxaana ugu darnayd shabaab waa kuwii dheheen waa la dagaalamaynaa daroogada iyo ciyaal weerada waxayna bilaabeen meel kasta oo jaad lagu cuno inay ku weeraraan dadka daroogadii ay sheegayeenna waxay noqotay rag fadhiyo qayilaya inay raadiyaan war macidu qaaday waayeen wargooyin war ma haysaane daroogada ugu badan shabaab baa beera gobollada jubbooyinkana waxaa la sheegay inta ay haystaan xashiish inay ku bedeleen dalagii kale marka waxaan la yaabanahay see nin darooga beeraa darooga oo la dirirayaa war cid ayaga oo gadaysa ama aan ka siinayn lacagta ay ka rabaan ma arki karaan shabaab iyo daroogadu inay deris yihiin oo ka yihiin dallaaliin dadweynaha ka iibiya ma duulaan ogayn oo nagu diidayaa jira war kuwa daroogada iibiya sakawaadkii bay diideen oo darooga sakawaad ma leedahay war suqay ku cariirsheenaa lagu yidhi ani annaha war ma haysiina waxaa la diray garoonkii waa lagu diriira guddoomiyihi iyo taliyaha nabad sugiddaa isku dheganaa la yidhi mid walbana wuxuu leeyahay anigaa xukumaaya anigaa xukumaaya ka kadibna mid walba ciidanow soo rakibtayaa la yidhi ciidan itoobiyaan hoomaha joogana waa kala celi waayeenaa la yidhi hadda dayuuridahii waa ka cabsadeenoo lama aadi karo war cabdullow maadigaa u socday war madaxweynahoo kismaayo ka hadlayey wuxuu yidhi kuma rabo kuma rabay leedahay wixii aan ka dhaxalnayna waa aragteen waxna laga faa'iidi maayo waayo tagna walaalow waxuu ku dhaamo la waaye anugu waxaan dhihi lahay madaxda meel kasta isku qabsanaysta inay wada shaqeeyaan oy isdhegaystaan wax dhaamo la waaye wareedhahaya kalamaanay gobolka gado jubbaland hadduu diiday dowladdii dhaxana diiday asaguna isdiidaayo maxaa lagu daweeyaa war xildhibaanadii garbaharay lagu soo doortay aawey ma berigaasaad hurda adugu war nin walba qardhaas kuma la dhaho qoorta ugu jirtaa la yidhi waar marka geela loo heysadaadna gorayada u heystaa dabba dabba hooska nool weli aan cidina damin karin miyaa la yidhi warkalamaanay war mahaysiine safiirkii qadar dowladda soomaaliya uu joogay taano amarka waa ka qaada diidaa layidhi wasaaradda arrimaha dibadda wadatashi loogu yeerana waa diidaal la layidhi ilaa dawladda qadar la ogeysiiyo wartaano ma aqoonsani miyuu yidhi wartaano dowlad fahad iyo farmaajo aysan madax ka ahayn ma aqoonsana wargooyin safiir shakhsiyaad ma matale qaran buu u shaqeeyaa war qaranka somalilan safiiru ma joogo qatar war kalamaanay xaalkiinna muuxuu marayaa dad xanuunsanoo xishoodkii gabaan xal raad raadiyaa waar dhaqsar noo war annuga ma xanuunsanee tadow mukulaal oo oh, doolka soo fakadi waa kafiyownae war kalemaanay war ma eh. haysaane xaaladda laascaanadu way degan tahay maalintii shanaad dowladda etoobiyaana u kala dabqaadaysaa la yidhi labadii dhinacee ku dagaalamay meesha marka waxaan la yaabay soomaalidu miyaysan in shisheeya u kala dabqaada ka gaboobayn war waad falan tahae etoobiya soomaali kalaa joogta war beesha laxaadu shisheeye maahane shatiyaysan lahayn war abi axmed waa qaraabo oromo noqdaa lagu yidhi war kalemaanay waxaana weydiiyey sharcigii la dagaalanka argagixisada baarlamaanku maansi war xildhibaan sanyare wuxuu yidhi dowlad sideed bilood jirtay muddadaa loo kordhinayaa wax la qaadan kara maaha war xildhibaan sanyare wuxuu kaloo yidhi sharciga la dagaalanka argagixisada haddaan la ansixin dalku joogis ma leh wargooyin war ma haysaane dowladda ingiriisku waxay tidhi lacagtan ciidanka somalilan ku taageeri jirray waa joojinaynaa sababtoo ah dagaal sokeeyay galeen naw waar dagaalkii waanu joojinnay ee lacagta yaanay naga joojin waaqwaaqlow intaadan filin maxaa uu fiirsa weysi war ka fiirsan mayne keena lacagta war lacagta waa laidiin soo dayna ma ku noqonaysaan mar dambe war horgalladii jambay kala kulmeen heeladkii mudug galgaduudna waxaa lagu hayaa howlgal ciribgoyna hir shabaale hilibkooda waran haadku ku cashay fariimahaasi iyo xubintaasi kalamaan waxay u dambeeyeen barnaamijkeena xog waraysi ood kala socoteen idaacadda kulmiye ee magaalada muqdisho intuu barnaamijka wada ku jira waxaa idinla socodsiinayay anigoo ah siciid cabdiraxmaan cali farsamadana waxaa ka qaabeynaya cabdiraxmaan keyse intaan barnaamijka midlacayna ku kulmi doonna saaxiibayaal waxaan idinkaga tegaynaa nabadgelyo jasheenayaa jira. love.